aلsomaal aalaama waamaal dariska kani walaalayaal sida cinwaanka ka muuqata wuxuu ku saabsiisan yahay mujtamac soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed dhibta haysata iyo rajada la rajaynaya mustaqbalka oo ku salaysan waxa loo baahan yahay in la qabto soomaaliya haddii cid ajanabiya runtii lagala hadlayo male taariikh badan iyo wax badan in looga warramaabay u baahnaan lahaayeen laakiin maadaama dadkaan la hadlaya uu soomaali yahay waxaan filayaa wax badan in lagu og yahay ama se aniga layga aqoon badan yahay soomaaliya oo soo martay tajaarib kala gedisan intii u dambaysay haddaynu soo qabanno cahdi isticmaariya oo reer galbeedku ay gumaysanayaan soo martay xornimo doon ka dambeeyey soo martay tajribo dimuqraadiyo ku salaysan soo martay lixdanaadkii thawrad ama revolution kacaankii soomaaliyada soo martay jabhada ka dambeeyeen qabiilla ku salaysan oo iyana dhowr iyo toban sannadood ka soo telinayay maxaakim islaamiya haddana ay qeybo badanoo waddan ka mida qabsadeen ka soo taliyeen haddana nidaam isticmaari oo jadiida gashay oo ethoobiya oo ka mid mida afrika duwalka wax isticmaarsada bale ka qayb galay isticmaarkii eighteen eighty fourkii shirkii berliin lagu qabanayey ee afrikada lagu qaybsanayay etoobiya dadkii ka qayb galay bay ahayd waa dowlad mustacmir gabowday haatanna new world oo dharka uu maraykanku ka talinayo oo qaab gumaysi oo cusuba ah imbaratoriyadda ballaadhan ee maraykanka ee loo baahnaa ama la rabay inay dunida ka taliso iyadoo maantana mustacmarka jadiidka ah uu garab siinayo runtiina xaqiiqo aada looga murugooda ah ay haddana isticmaar cusub soomaaliya gacanteeda ku dhacday oo in ay qori ugu taliso in ay qalin ugu taliso dhan waloo dacal kasto soomaaliya ka mid ah uu maanta amarkeedu yahay mid fudud si fududna uga soconaya ama xabad ha ku socodsiiso ama waraaq ay qorto iyo diblomaasi yar ay soo dirto ha ku socdo waxaan odhan karaa waa taxta alisticmaar wadcigaasi aalaamta ama dhibta ku sugan waa runtii wadci aan la sifayn karin dhibaatooyinka mujtamacaasi soomaaliyeed haysato oo aniga aragtidayda ugu horeeyo aljahlu bixaqaa'iq diin wa bilxayaa mujtamaca waxyaabaha ugu badan aan u arkaya u haystaa uu yahay jaahilnimo ka haysata diintii ay rumaysnaayeen xaqaa'iq badan oo ay leedahay waayo siyaabaha qaarkood looma dhaqmeen haddii xaqaa'iqda aynu sheegaynee diinigaa si fiican loo fahamsan yahay nolosha guud ahaan baan leenahay way ka dhacsan yihiin oo jahla kaga sugan xataa tacliimkii isticmaalku uu keenay aan odhan karno labaatan sannadood buu dib u sii dhacay oo waa sii lumay waa mujtamaca dhibaatooyinka haysata qadaayaadka daakhiliga bay ka mid tahay waxaa ka mid a furqada iyo tashatutka burburkan iyo kala duruga kan iyo ishaysiga kan oo magaalo yaroo kastoo maanta waddanka soomaaliyeed ku taalla ta ku xigta inay ka goodaabay jeceshahay ama ka durugto inaanay waxba la wadaagin burburku xad buu gaadhsiisan eh, tacasubaadka qabaligaah oo qabyaaladan loo tacasubayo aada dib ugu soo noolaatay wadci hayru caadiyana runtii gashay gaadhsiisan gaadhsiisanya reerka soomaaliyeed inuu ku qanci karo reerka kale si hagardaamo loo gaadhsiiyo haddii gaal la heli kara in la adeegsado ma aha reerka soomaaliyeed su isagu wuxu u qabsado woogya isaga inaan kani waxba u qabanaynin laakiin waxa uu rabaa unka ku xiga si hagardaamo loo gaadhsiiyo unbuu gaalka u adeegsanayaa ilaa hada alxad ayuu joogaa qofka soomaaliga ahi aada moodo inuu rumaysan yahay dad badan oo ka midi ah, noloshuba inaanay suurtagal ahayn haddaanu ximaayo qabaliyo helin reer haddaanu hoosgelin ay fududaatay divide and rule in lagula dhaqmo oo ah i fircawn fircawn markuu rabay dulmigiisii kama dambaysta inuu sameeyo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wajacala ahlaha shiica yastadcifu taa'ifata minhu dadkii wuxuu ka dhigay kooxaba ilaahay yidhi dabeetana koox ka miduu gumaysanaya kooxo kalena kor baa loo yaro qaadaya waa falsafadii uu fircawn wax ku gumaysan jiray waa falsafadii isticmaaradii ka dambeeyey divide and rule ay ku gumaysan jireen ummad lama gumaysan karo in iyada la jijabiyo mooyaane waa inaad iyadaad burburisaa oo dabeetana marka aad burburiso dacaladeeda yar qaybana aad kor u qaada si ay kuu taageeraan ama aad isaga dhigto inaad wax siinayso qaybana markaa aad tuntaa si ay u dulloobaan oo cagtaada ay u hoosgeli karaan qabaa'ilka soomaaliyeed waxay noqdeen markaa waxaa ugu fudud ee cid kastoo mustacmar ay adeegsan karto in cabdalla xasan iyo dagaaladiisii baa loo adeegsaday kuwa ka dambeeyaa loo adeegsaday dowladii soomaaliyeed iyo burburkeedii baa loo adeegsaday maanta iyo nolosha ku nool yihiin baa loo adeegsanaya just wa divide and rule qaybi dabeetana burburi marka aada burburiso kolba qayb ku tumo natiijadii ka dhalatee muuqataana waxa weeyaan in mujtamac fawdawi uu soo baxo bulsho fawdada ama anarkiga nidaam la-aanta kala daadsanidu uu salka yahay oo wax xidhiidha oo ay leedahay aanay jirin kala daadsanidaasi waa fii kulli shay ma aha meel qura markaad ka qiimayso mararka qaarkood waxaad soo odhanaysaa mala wuxu nabadgalayba way yaryihiin wax kasta way kala daadsan yihin tacliin caafimaad idaarad maamul aqoon wax kastoo aada soo qabato waxaad arkaysaa isagoo filiq uu ka tiro batay intaasi waa wadcigooda gudaha suura kooban haddaan ka bixiyo oo ay iga wada aqoon badantihi wadcigooda khaarijigiina wuxuu yahay inaanay haysanin cid muciin ah oo dabadeed oo u gargaaraysa ee nidaamka isticmaariga ee maraykanka ee imbaraatoriyadda maraykanka ee cusub ee dunida ku tala jirtay inay gumaysato waxaad mooddaa inay soomaalidu aanay gargaar ka helin ay ka heshay bam iyo garnayl iyo qumbuladiiyo wax lagu garaaco dad masaakiina ah oo xoola raacda waan cidnaba ogeyn ee meel gawaana iskaga nool oo aan duniba xidhiidh la lahayn in b fifty two iyo wax la mida lagu tumo oo lagu garaaco inaanu jirin nidaamkii aqtaabta ama dacallada badan dunida lahaan jiray ee qolo marka laga yar xanaaqo qolo kale loo xanaaqi jiray ee ninkuni uu saytareeyo isagu dadka uu ka taliyo waxay noqotay soomaaliya wadciga khaarijiga marka la eego meel ka mida dunida meelaha nafaayaadka dunida lagu aaso sumaha dunida ka soo hadhaya qashinkeeda shirikaadka maafiyaadka caalamiga meelahay u baacmushtargeeyaan ee markaas si loogu aaso ama xeebahooda ha lagu daadiyo ama gobollada qaar ha lagu aaso waxay noqotay soomaaliya meel hantideeda bad iyo berriya wuxuu doonaba ha noqdee tuuga iyo boobba lagu qaado wax la boobo oo xoog lagaga qaado oo maraakiibi rarato iyo wax la xado oo tuugo lagu xado loola dhaqmo waxay soomaaliya joogtaa wadci taliska xaqiiqiga ee waddanka uu ka jiraa uu yahay isticmaalkaa marka laga yimaado n g o wax la yidhaahdo ama n g o-yada caalamiga unisef unica waxa la sheegay uniyuniga ah ha noqdaan ama n g o yarar oo loo kale oo iyanaa kuwa kasii hoos shaqeeya ha noqdaan wadciga mujtamaca caafimaadka tacliinta dhaqaalaha wax kasta waxa maamula haddii bakeri la rabo in kor loo qaado katuulada jooga waxa odhan ejiooyada inoogu yeedha dabeetana shan ejiooba loo imanaya waxa laleeyahy waxaasaanu u baahanay waxaasaa naga jabay waxaas noqday waxaa baa noqday dowladda xaqiiqiga ee ka jirta meesha waa n g o meedh meeshaa doonto tag ee waddanka ka mid a ah oo iyana ahdaaftooda iska wata yani waxyaabaha njooga markaad aragto qaabka u dhaqmaya waxaa la odhanayaa boolia carruurta laga tallaalaya boolium baa ka soco bal booliya aan dhammaanayn arag oo maalin walba sagaal boqol oo qof oo shaqaalihii gelayaan shaqaalaha booliyada tallaalo ma taqaanaan waa kuwa hawdka ka yimi nin hawdka ka yimi oo maanta magaalada soo galay oo uu soo shaxatag ama cidoonu maad arkaysaa berrito intaa loo xidhay mara yaroo cadoo korosa leh waar shan dollar baan maalintii shaqaysanaya dadkaan tallaalaya indhahaygaan saaray yani mid baadiye intuu ka yimi weligii meel caafimaad lagu hayo da ayaan weligii wax qorin caafimaadka kaale waxna qorin waxna akrinin oo inta mara yaroo cid loo geliya tuurta xambaarsanoo le booliyaan eh, tallaalaya oo oday miskiina inta loo tago oo laba caruuri ka jiifto ama laba kaneeca ka hayso ay leeyihiin kuwa caafimaadka qaba soo dareer kuwaasaa tallaalo isna leh war kuwani waa caafimaad qabaane kuwanbaa sakaraadee mid kiniina ama mid asbiriina ama wuxuniga siiya leh ayayna leeyihin may maye waxaa ma sidna annaga shaqadaydu waxa weeyaan kuwa caafimaadka qabaanu tallaalaynaa keen odagii ama galgalanaya ama carruurtii bargalgalanayso booliyaa lagaga tallaalaya laleeyahay mashaariic laa tantahi inteeda badan aanay wax faa'idaa ku jirin waa jira enjoyada mashruuc mashruuc faa'iida leh matalan eud oo kale mashruucyo ay wado wadooyinka dib loo hagaajinayo waxaasoo kale faa'iida leh waa jiraan laakiin waxaan ka warramayaa generaly qaabka wax u socdaan ama wax uga jiraan waa mujtamac yani n gaasi caqliyadiiba uu ka lumiyey oo dadku inay cid kale wax u qabato sugayaanuun xad buu gaadhay dadku aalaamta aad dareemaysa ay tahay mujtamac mukhadar ah oo mukhadaraadka u isticmaala si hayru caadiya oo markaad qaadka iyo waxa la isticmaalayo khamri xashiisha waxoo dhami soomaaliya si publica loo isticmaalaa khamra public loo isticmaalaa droga public loo isticmaalaa qaad baa public loo isticmaalaa aada u tiro badan ilaa xad laga naxo jooga waxaasoo dhan oo dhibabaa waddanka ka jira waa aalaam runtii la wada taaban karayo waxalaaliya wixii nidaam soo marayna waa fashileen nidaamba inuu geystaba wax nidaam egoyna ugu dambeeyo wadanka yimaada waxay ahaayeen maxaakimtii islaamiga ahayd oo runtii iyaguna ahaa tajribo bashariya tajribo bini aadam dadaalay inay wadciga hagaajiyaan dhallin intooda badani khibrad idaariya aanay lahayn ama maamul aanu jirin waqti ku filan aan loo ogolaanin oo la siinin haddana wixii dadka kale oo dhammi inta isu tagaan ay xaqiijin kari waayeen xaqiijiyey oo ah in deganaanshiyo nabad laga helo waddanka intay ka telinayeen deganaanshiyo iyo nabad in laga helo taasina waxay daliilu tahay bulshadu waxa ay rumaysan tahay haddii la yidhaahdo waa lagu dhaqayaa qof daacadayna ku dhaqo walow haba liito idaaradiisa iyo maamulkiisuna e inay ka fiican tahay waxa la hayo oo dhan bulshadu waa cala alcumuum bulsho muslima mabda kaloo ay taqaanaa ma jirto islaamnimo ay rumaysan tahay islaamnimadu waa shayga xaqiiqiga ee waddanka jira haddaan la ysindhamarayn tusaalaan idin siinayaa nin soomaaliyeed baa ningaadhigu watay dabada qabsaday dabeetana waa ah, ka dhacay waxbaa ku dhacay reerihii baa isu yimo waxa la yidhi nin baa dee waxyeesheeye naga garbax wuxuu yidhi niman yahow sharcigaan ogolay sharciga islaamkii wuxuu idin siiyaan ogolay reerkii way yaro faqfaqeeno waxay is idhaahdeen waarabna sharcigaa waxba ku weydaan dabeetana waxay dhahdeen waar nagu sharcigaas iskay joogee dee dadku xeer buu lahaa waxbaa lagu dhaqmi jiro sibaa reeru wax u kala qaadan jireenoo dee gaadhi laga dhaca maanta inoogumay horreynina intaasoo gaadho horebaa wax lagu soo noqdo wakaase dee odayaalaan u saarnaa kala garbaxno ninkii wuxu uhi war anigu shareecadaan ogolahay sharci islaam wuxuu idin siiyaa idin ogolahay qoladii kalena waa iska soo taagta waxay istirahdeen armaa meeshaa waxba ka weydaan kiyaa ku dhaqmi jirteena reeru wax ku kala qaadan jireen hala maro war miyaad diideen buu yidhi imiko shareecad diide ma ogelin baa la yidhaha sidaa kaleyna wax ku kala qaadanaynaa haddaad diideen ti kale aad doonaysaan taga odayaalba halka loo saaro dee waxaa la yidhi xeerkii inoogu dambeeyey gaadhigii behebla iyo markii ninkaasi uu ka dhacay intaasa inu kala qaadanay kaasaasaa saasaa la yidhi wakaa wixii baa la akhriyey dabeetana xoolaa la yidhi soo bixi waa ninkii intaasoo nabar buu qabaa dee nabaradii waa in loo xaqaa okay saasaa garateena soo xaqda buu yidhi nabarada waxay idhahdeen waa qooma ee dawadaad inoogu yeedho qoomaha eega waa suga buu yidhi wadaad iyo sharcigii waa idinkii diiday kaa isula iman maynee soo xaqba soomaliya wax kale wax lagu xaqaabaa yaallaa nabar markay noqoto dee wadaad unbaa loo yeedhaayo uu kitaabka u eego qoonta qiyaasa reerkii jiq buu isku noqday ninkanina wuxuu leeyahay ama markii hore shareeca aqbala sharci wuxuu kala siiyo ayaan ogolay diide haddaad diideen dehay odhanayna iminka wadaad u yeedhayo sharciye waa diideene waxa wax ku xaqaraysaan ku xaqaba wax kaloo wax lagu xaqaara ma jiro yaani waxaan uga jeedaa mahmaa la soo warwareego haddana wuxuu qadiyadu fadhidaa uun lama hayo wax kale oo mujtamackan uu ku kala baxo bulshadu waxay aaminsan tahay haddii lagu xukumo shareecaah dadka daacadina ay ku xukumaan oo ay ka dhab tahay in shareecadaa la fuliyo walow yay yeelanin khibro idaariye kane waxaa inoogu filan wixii ay xaqiijiyeen maxakimta islaamiga ahi oo aan ohan karno runtii tajribo ilaa xaddin maa guulaysatay bay ahayd laakiin wadcigu maanta halka a arkaysaan buu marayaa fama alxal muxuu yahay aamaasha mujtamackani uu rajaynayo maxay tahay waxyaabaha laynooga baahan yahay inaynu samayno amase yeello waxaan isku dayayaa markaasi inaan waxoogaa tilmaamo waxaynu u baahanay kow inaynan quusanin nolosha lagama quusto muxaawalaadku inaanay istaagin wanaag in la raadiya inay laabud noqoto laba waxaan ka hadlayaa inugu adkaynaya inaynu mabaadi'da islaamiga ku sugnaano mahma kaanat iduruuf si kastoo dhibtu u badato mashaakilku u bato si kastoo caalamkao dhami uga soo horjeesto haddana waa caqiida iyo diin iyo mabdaca ilaahay soo dejiya inaan ku dheganaano oo naftu inagaga baxdo saddex waxaan tilmaamayaa noloshu waa halgan halgankuna wuxuu u baahan yahay dhib iyo mashaqo iyo mushkilad baa imanaysa in la sabro oo la adkaysto oo la dul qaato waan lagu talagelin in xalwad laysku siinayo meeshae in dhiig iyo dhibiba ka iman karto qofku inuu isku dayo mashkilaadka inuu u sabro afar waxaan isku dayayaa inaynu eegno arrintaa xusnu danni billaah aw hiqati billaah ilaahay inaynu kalsooni ku qabno oo mahmaa gaal isu tago ama colaad la abuuro ama cidi isu tagto ilaahay haddaad kalsooni ku qabto inaan lagaa guulaysanaynin raabican waxaan isku dayayaa inaynu eegno taariikhda bini aadamkee soo jireenkaa ah inaynu ka faa'iidaysano waa la jabi jiray innaga maaha kuwa ugu horreeya jabay dowladaa baabi'i jiray mahateena tii ugu horraysee baaba'day uman baa la layn jiray manihin kuwii ugu horreeye la laayay taariikhda inaan dib u milicsanno oo eegno si aynu ugaga faa'iidaysanno nolosheenna soo socota gaar ahaan taariikhdii islaamiga ahayd shan ama se lix alcamal daub shaqo joogto ah inaan la nimaadno oo aan wax la qabto qadaayadkaasi waxaan u arkayaa inay yihiin aamaasheennu waxay ku salaysan tahay wakhtiga hazaa'imtu dhacdo ee dadku ay jabaan ama dhibtu qabsato ama mashaakilaadku qabsado oohinta iyo baroortu waxma tarto iyo waxan baa dhacay iyo waxan baa xumaaday iyo kan baa xumaaday nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ayaa la jebiyey dagaal dagaalada ka mid ah iyagoo dagaalkaa kii ka horreeyey jawlo fudud ay ahayd oo markiiba ay cagta mariyeen beder iyagoo yar oo tiro yar oo aan wax badan ahayn oo gaaloo dhan isu uruursatay oo caynka ayaa ilaahay nasri degdega siiyo markiiba cagta ay mariyeen iyagoo iska rumaysan ba ragga badha isleeyiin malaa haddaa gaalo isku soo baxdaa ma agtaa marin doontaan ayaa kii labaad la galay intii hore way guulaysteen laakiin waxay u muuqatay in iyaga la jebiyey oo toddobaatan raggoodii ugu waaweynaaya la dilay waa dagaalkii uxud uxud waxaa dhacay dadkii munaafiqiintii inay iskaba noqdeen kunbuu ciidanku hayo saddex boqoloo munaafiqiintii inay ka go-een in laba oo qabaa'ilka ka midii hadalkiiyo wixii la shaki geliyay in taa'ifataani min yani walaqad hama aa'ifa ilahay wuxuu qur-aan ku tilmaamaya koox dadka ka mida inay ku hamiday inay dagaalkaba ka insixaabto ka baxdo waxaa kaloo muuqatay in dagaalkii qayba ka mida ay ku jabeen oo toddobaatan raggii ugu waaweynaa uu ka mid yahay ama degahlyanadoodii rasmiga ahaa ee xamza uu ka mid yahay lagu dilay waxaa ka muuqatay in nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam la garaacay ilka laga jejabiyey koofiyaddii madaxa ka gashay nabara halisi ku dhaceen salaaddii uu fadhiga ku tukaday oo uu kici kari waayey buurtii yarayda markii dambe ay u baxayeen uu fuuliba kari waayo oo loo fadhiisto bale waxay gaadhay xad dabeetana dhawaqu uu yeedho la yidhaahda nebigiiba waa la dilay bal waxaad qiyaastaa ciidan dagaal galayo raggii waaweynaana la laayay marka dambena la yidhi nebigiinni iyo rasuulkiinniiba la dili yani haziime ka weyni ma jirto marka yani niyad jab ka weyni waa harbi nafsiya nin markana laga gacan sarreeyo dhib badini soo gaadhay haddana warku uu yimi odhanaya adiga waxaa laga yaabaa ciidan haddaad ku jirto oo dagaalamaysaan oo meel joogtaan oo inta laydin laayo marka dambe la yidhaahdo madaxdiinniina waaba la qabqabtay ama waa la laayey madaxdii ciidanka wadatayba gebigoodba waa la laayay la yidhaahdo dee ciidankaasi wuu jabaa waanu baaba'aa halka waxay maraysaa saxaabadii oo la leeyay maaha madaxdii waxa weeyaan waa nebigii nebigiinna iyo rasuulkiinina la dili dabeetana haziime nafsiya dadkii ku dhacday qaar cararkii madiinay galeen uxud intay ka yaaceen bay orod ku galeen maxay madiina qaar way iska fadhfadhiisteen dagaalkiiba way iska daayeen meelahaas iska fadhiisteen sacad ibn rabi eh, saxaabigii waa kii soo marayay iyadoo cumar iyo koox meel iska fadhfadhido markaasuu yidhi war maxaa meesha ka qabanaysaana markaas yidhahdeen nebigii la dil oo nebigu wuxuu ku dhintay ma idinba ku dhimataan buu yidhi yacni xad ay meel iska fadhiyaan oo dagaalami kari waayaan xad badhiyaaco yani ciidankii wuxuu noqday mujtamaci waa kala lumay wadciga caynkaasiyabaa ilaahay qur-aan soo dejiyey subxaana wa tacala oo qadiyada kaga warramayo ilaahay baa wuxuu leeyahy wamaa muxamadun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi اrusul afain maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum wman ynqalb cla caqibayhi falan ydura allaha shaya wasayajzi اllahu shaakiriin ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wama muxamadun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul war nabi maxamed miyuu yahay baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala rasuul hortii rasuul la tageen mooyaane war haddii la dilo haddii uu dhinto ama se la dilo miyaa jabaysaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacala mabaadi'diina waa ka foqaysaan yani waxaa la tilmaamaya qofka muslimkaahi haddii ciidankiisa u baabao haddii madaxdiisa la laayo haddii waddankiisu dumo haddii dowladnimadiisa laga xoog bato inaanu mabaadi'diisa ka fuqaynin dowlad iyo meel ka sokaysa daaye nebigaad rumaysantay haddii la dilaba ilaahay ilahi subxaana wa tacaala nebi moxamed oo aa nebigaad rumaysnaydeen hadduu dhinto ama se la dilo ilaahay wuxuu leeya subxaana wa tacaala inqalabtum calaa acqaabikum magomadiina ka laabmaysaan madib baa u cararaysaan waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya ciddii gomadiisa ka laabata ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ilaahay waxba dhibi maayo waxba yeeli kari maayo wasayajzi allaahu shaakiriin kuwase iyagu adkaysta ee dirire ee wax iska dhiciya mabaadi'dooda ku dheganaada ilaahay subxaana wa tacaala kuwaasi waa u abaalgudayaa baa la leeyahy subxaana wa tacaala wma kana linafsin an tamuuta ila biidn اllah kitaaba muajala wman yurid hawaaba اdunya nu'tihi minha wman yurid hawaaba alaakhirati nu'tihi minha wasanajzi shaakiriin ilahi wuxuu leeyahay naf waliba waxay go-aysaa wakhtigeedii uun ama nebi ha noqdo ama rasuul ha noqdo ama nin weyn ha noqdo ama madax ha noqdo ama qaa'id ha noqdee wma kana linafsin an tamuuta ila biidn اllahi kitaaba muajala war naf walba kitaabkeedu markuu gaadhaabay go-aysaa baa ilahay leey subxaana wa tacaala ee ninkii adduun doonayowna waxbaanu kaa siin haddaanu doonno ninkii aakhira doonayowna waanu ku siin baa ilahay leey subxaana wa tacaala wasanajzi shaakiriin arrinku markaasi waxaa layna baraya qofka mu'minka ahi inuu mabaadi'da ku dheganaado ee inaanu magacyo ku dheganaanin laa maxkamad islaamiya walaa qaa'id muslima walaa madaxtooye walaa dowlad walaa kan qofka mu'minkii wuxuu ku dhegan yahay mabda'aas mabda'aasi intuu hirgelayana girgir ku haystaa dadkuna waa geeriyoonayaan nin sare iyo nin hooseba nebiyaa la laayay nebiyo ayaa la laayay idan waxaa layna barayaa inaynan hazaa'imta aqbalin inaynan isdhiibin inaynan quusanin xataa nebigu hadduu dhinto dhul lagaa qaado iyo meel lagaa qabsado iyo taaddaa xataa haddii nebigaad rumaysantahay uu dhinto amase la dilo inaanu qofka muslimkiisi dhiibin dadka ducaadda waxa looga baahaya markaa inay dadka dejiyaan balaaya ka waranka inaad dhaafto halkaa lagu jabaiyo halkaa lays-eriyada waxaasi war ma aha warku waxa weeyaan dajaal markuu soo baxo ilahay wuxuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkii tirmadiya ibni maaja warinayana sheekh albani saxiixu ku tilmaamay yaa cibaad allah ihbutuu warka daacigu waa kaa haddoomaa ilaahayow sugma waa dajaaloo akbar fitna caalamka iman doonta ah ayay dadka ilaahay rumaysanaa markii lagu dhawaaqa la yidhi dajaal baa soo baxa waxay odhan doonaan yaa cibaad allahi ihbutuu ama maraykan ha noqdo ama mid ka yar ha noqdo ama beledu intay doonto ha leekaato qofka mu'minka waxa looga baahaya inuu yidhaha yaa cibaad allahi ihbutuu ilaahay addoomihiisii ou sugma wa taariikh ilaahayna barayo dhacdada tani uxudi waxay u dhacday inaynu wax ka baranno waa dadba ilaahay kuu ugu jeclaayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaamka waxaanay ku dhacayaan waa mujtamac kuwii ugu weynaa oo ah jiili saxaaba kuwa dhibtan iyo kadeedkani maantadan haystee qur-aankani ka soo degayaa waa jiilkii kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ilahay leeyahy waxaa tihiin dad kuwii u khayr badnaa ee ilaahay dadka uu soo diro uu soo saaro hada aljiil haddii sawirkani uu ku dhacayo innaga waa inay noo noqotaa deris laabteenna ballaadhiyo suga taarikhda waa inaynu wax ka barannaa haddaad dhinacaaga ku aragto walaalkaayo la gowracayaanad waxba u qaban karayn walaalkaayo guwantanaamo lagu ridayo ciidama u hadlaynin walaalkaayo halka naftu kasii baxaysoo liita dumar iyo caruur la gowracayo la biraynayo bam ku dhacayo masaakiin meel tuban waxaan duni la gubayo ma mushkila ilaahay wuu arkayaa subxaana wa tacaala nebi maxamed baa noolaa iyadoo saxaabadiisa lagu dhinac tumayo asaanu markaa awoodin se mabdaa kama tanaasulin makuu joogay iyadoo bilaal iyo inta cadceeda la dhiga dhagxan dusha laga saaray istaa maanta dunida laysugu toorjargareeyo ayaa loo toorjargaraynayay inta cadceeda la dhigaabaa dhagaxlaabta laga saarayo la tumayay inta hoggaan lagu xidhaabaa caruur yaryar loo dhiibayo ay magaalada maka kula soo wareegayeen nabi maxamedna waa noolaayo waa joogay saxaabadii rag waaweyn oo kaloo kamida baa joogay dhibta iyo kadeedka markii ragga badh ka soo cabtay xadiidka bukhaari muxuu sheegayaa dhibtiiyo kadeedka markii laga soo cawday ayaa wuxuu leeyahay khabaab ibnu larat nabigaan u imi calayhi salaatu wasalaam wa huwa mutawasidun burdatan wa huwa fii dilli lkacba hooska kacbada isagoo jiqi laystayo halkaa jiifa baan u imi buu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaan waxaan idhi buu yihi waqad laqiina min almushrikiina shidda iyadoo aanu kala kulannay buu ihi nimankii gaalada dhib badan ayna qabsadeen faqultu waxaanu idhi buu yidhi yaa rasuul allahi alaa tadcu allah wa fii bacdi alaa tastansir lana ilaahay rasuulkiisiyo maad ilaahay noo baride bal waxaana haysta kadeeda dhacaya saxaabiga kani wuxuu ka cabaadayaa wax kadeed meesha ka taagan cidduu u cabanayaana waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed qadiyadaasi siduu u xalilay wuxuu ku xalilay inuu baro dadka taariikhda war balaaya maanta kow maaha buu nabigu leeyay taarikhda barta buu nabigu leeyay calayhi isalaatu wasalaam iqra'u taariikh dunida wixii ka soo dhacay iyo sida rag u soo jabay iyo sida rag u soo guulaystay iyo waxa isbedelay war taariikhda barta buu nabigu leeyay calayhi isalaatu wasalaam sida daraaddeed saxaabiga kan wuxuu ku yidhi nebigu faqacda wa huwa muxmarun wajhu waa soo fadhiistay nebigu isagoo wejigu casaaday oo cadhaysan faqaala wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqad kaana man qablakum layumshadu bimashaati alxadiidi maa duuna cidaamihi min laxmin aw casabin maa yasrifuhu dalika can diinih war kuwii idinka idinka horreeyey buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqad kaana min qablikum allaam ilmuwaaa lilqasmi waqad xarfu taxqiiqu nabigu isticmaal wallahi baan ku dhaartay xaqiiqa waxa ah buu nabigu leeyahy kuwii idinka idinka horreeyey qaar ka mid ah ayaa fargeeto bir ah diirka iyo lafta lafta iyo hilibka lagu kala saarayay oo lagu yacni torture lagu sameynayay in biro lagaga guro hilibka oo lafaha la muujiyo maa yasrifuhu dalika can diinihi waxaasoo dhami diintiisa kamay celinayn buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam wayuudacu lminshaaru calaa mafraqi ra'sihi fayushaqu binayn maa yasrifuhu dalika can diini waxaa dhacaysay buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam mid in tagood loo qodo lagu rido mishaartan looxa lagu jaro hagso mishaarta caadiga looxa lagu jaro inta madaxa laga saaro in la miishaareeyo oo laba loo kala gooyo buu nabigu leeyahy qof bini aadama qiyaaso inta halkaa mishaar laga saaray laba laga dhigayo oo laba loo kala gooya buu nebigu yidhi fayashaqu binayn maa yasrifuhu dalika can diinihi arrinkaasina diintiisa kamay celinayn buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam walayutimana allahu hada almra xataa yasiira alraakibu min sancaaa ilaa xadra mowt maa yakhaafu ila allah wa fii bacdi riwaayaat ma yakhaafu ila allaha wadi'ba calaa hanami wa fii bacdi riwaayaat walaakinakum tastacjiluun nabigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam taariikhda daraaseeya buu leeyahy saxaabigan u yimi cabanaya war halgamadii idinka idinka horreeyey buu nabigu leeyahy dad baa inta la qabto lafta iyo hilibka bir lagu kala saarayoo lagu fagayay ilaa iyo lafuu soo baxayaan war dadkii idinka horreeyey dadbaa baa intaa la qabta buu nabigu leeyahay la miishaaraynayo laba loo kala goynayay waxaasoo toorjari ku dhacayeen waxaasoo dhammi dadkan mabaadi'dooda kamay fujinaynin diintooday haysanayeen sidaa awgeed buu nabigu leeyahay ilaahay baan ku dhaartay ilaahay diinta tan wuu dhammaystiri doonaa ilaa iyo qofka raakibka ahi uu u kala socdo sanca iyo xadaramowt isagoo aan cidnaba ka baqaynin alle mooyaane subxaana wa tacaala iyo inuu yayga ka ceshada arigiisa mooyaane walaakinakum tastacjiluun wuxuu nabi maxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam lagu noqoya idinku waa degdegaysaan buu nabigu leeyay idinkaa degdeg idin hayaa idinkaa degdeg idin hayaa ilaahay dee degdegka dadka ma dedejiyaan waa kuwa ooyaya hore ugu gargaar lama idhaahdo ama kuwa cawday ama waa biraha lagu fagay ama waata ta ama lagu guray markiiba nasrugaas war waa inaad noqotaa dad nasriga u cuntaba in la siiyo waa inaad bislaataa noqon kartaa qofkii bini aadamka hogaamin kari lahaa waa inaad noqotaa qofkii dadka wadi kari laha waa inaad noqotaa qofkii mabda'kan daacadda ka noqon kari lahaa waa inaad gaadhaa xad laguu bisleeya mas-uuliyaadka intan leega caalamiga aada qaadi karto mas-uuliyadda diinta waa mas-uuliyad caalamiya wacdi maaha waa mas-uuliya caalamiya la rabo ummad in la hogaamiyo oo la sidi karo sidaa awgeed geeri iyo b m baa laysku dhuftay iyo waa la dhintay iyo dadma noola iyo waxbaa cidi hielin mayso qisatu beder ilaahay markuu warramay wuxuu leey qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lardi faاnduruu kayfa kana caaqibaة اlmukadibiin hada bayaanu linnaasi wahudan wamawcidaة lilmuttaqiin wlaa tahinuu wlaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum mu'miniin in ymsaskm qarxun faqad masa alqowma qarxun milu wtilka alayaamu nudaawiluha bayna اnnaas waliyaclam allah aladiina aamanuu waytakhida minkm shuhada wallahu la yuxib اظalimiin waliyumaxis allah aladiina aamanuu wayamxaq alkafiriin ilaahay baa wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala waar hortiin taarikh baa dunida tagtay baa ilaahay leeyay sunan ayaa dareeray ee dhulka maroo taariikhda daraaseeya baa ilaahay leeyay dadkii idinka horreeyey qaabkay wax u qabteen arka iyo kuwii qooqaye kibreye alla beeniye cidhibtooda waxay ku dambaysay ayankan taarikhda imisaa qur-aanku ka warramaya imise qoomoo la halaagaa ilaahay qur-aan ka warramaya imise qoomoo jabay baa ka warramaya kadalik qur-aanku imisuu nebi la dilay ka warramaya fariiqan taqtuluun ilahay quraanka wuxuu tilmaamayaa reer banu israiil leeya nebiyadii badhna waa beeniseen badhna waaba layseen baa la yidhi imisaa nebi la dilay nebiyo ma cid ilaahay ka jecelya baa jira dumar baa la laayey caruur baa la laayey waa dabcan waa dad muslimiin oo la dulmiyo la laayay laakiin degdegteenna ilaahay kuma degdego ilaahay sunan buu dejiyey loogu talagalay noloshu inay raacdo innagaa u baahan inaynu sunankaasi qawaaciddaa nolosha inaynu fahamno dabeetana ilahay wuxuu ina leeyay subxaana wa tacaala walaa tahinuu walaa ta war ha liidaninoo ha jabina baa ilahay leeyay waa layga xoog batay ha ku jabin hana murugooninoo waxa dhacaya haka murugoonin baa ilaahay leeyay wa antum laclowna in kuntum muuminiin idinkunbaa caaqibada dambe yeelan doonoo gacan sarraynaya haddaa mumin tihiin baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala mid kalena ilaahay waa inoo sheego wuxuu leeyahy in yamsaskum qarxun faqad massa alqowma qarxun milu haddii laydin dhibay hadda iyaba ma barwaaqaysnabaa ilaahay leeya dhibtu waa soo gaadhaa in yamsaskum qarx faqad massa alqawma qarxun milu haddii idinka dhibideen haleeshay iyagana dhibtu waa haleeshaaba ilaahay leeya wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waa maalmabaa ilaahay leeya dadka aan u kala warwareejiyo u kala bedelo laakiin bedelku sabab buu leeyihi sida daraaddeed ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu rabaa inuu kuwiina mu'minka dhabta ah muujiyo munaafiqiinta iyo gaala raaca iyo beliya baaskuna inay dadka u muuqdaan marka nabaddaa dadku waa wada muslim masaajidkaa la wada jooga waa ka kan laakiin dhibta iyo mushkiladdu markay dhacdo ayaa waxa soo kala baxa dadka iyo kuwaalitigooda iyo macaadinta ay ka kala samaysan yihin waxa soo baxa mu'minka dhabta ah waxa soo baxa gaalka dhabta ah waxa soo baxa mujrimka dhabta ah waxa soo baxa munaafaqa dhabta ah waxa soo baxa kamaadig ee xoola raacuna dhuuni qaataa waxa soo baxa noociyaad badan oo aanad marnaba barateen ayaad beledu markay dhacdo baranaysaa baa ilaha yidhi iyo qaar idinka idinka mida in shahiid laga dhigo mansilo sare la gaadhsiiyo waxaa kaloo soo baxa oo ilaahay subxaana wa tacaala mashaakilka rurida gaalada qaar baa laftooda la rabaa boosas naareed oo waaweyn oo ay lahaayeen inay buuxsadaan dembiga inamaa numlii lahum liyasdaaduu ithma qaar baan dib ugu dhigayaaba ilahay le inay dembiga badsadaan oo iyana heer sare oo naareed lala rabaa inay galaan ee idinku ha u malayninaba ilahay le am xasibtum an tadkhuluu ljanna walamaa yaclam illahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam asaabiriin idan dhibta badan iyo mashaakilka badani waa inaanay ina in sunan nolosha ka midi jiro sunanka ay ka mid tahay waliyumaxis allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin in alla rabo inuu imtixaamo dadka muuminiinta oo soo kala saaro dahabka marka lasoo qodo fiicnadiis iyo wanaaggiisu wuxunbuu soo baxaa marka la dhalaaliyo dandab la saarin oo la dhalaalin qashinku kama hadho fitanka iyo mashaakilku waa laysku dhalaalinayaa qashinkaa la reebaya waliyumaxisa maa fii quluubikum baa ilaahay leeyay waxa qalbiyadiina ku jiraa la itixaamaya liyamiiza lahu lkhabiia min aayib kuwiina xunxun iyo kuwiina wanaagsan baa la kala saaraya waxaad ogaataa ummaddu imisay cilal ku jira imisaa dad dukhalo oo soo galay oo kale ku jira imisaa kudaafad iyo xuman dhex yaalla waxaan baa la kala nadiifinaya waxaana lagu kala nadiifiyaa mushkilaadka iyo dhibta tare idan waxaynu u baahanay inaynu daraasayno sunanka oo si fiican u fahmno waxaynu u baahanay inaynu garanno in cibaadaadka layna faray ee laynooga baahan yahay ka mid tahay cibaado loo yaqaano cibaadatu daraa cibaadada waktiga dhibta sabarku waa cibaadatu daraa waciddat lmuslim xiina nusuuli lbalaa waa cibaado loogu talagalay inuu qofka muslimka marka dhibta iyo mushkiladda iyo balaayadu joogto u adeegsado saa daraaddeed baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shaya wain tasbiruu watataquu haddaad sabirtaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala sabirkii loo baahnaa adkaysataan geerida waa loo dhasho maalintay hooyadaa uurkeeda aada gashay baa la xukumay inaad dhimanayso waxbaa ka warwarin geeri maalintaadana dhaafi maysi waxaa lagaa rabaa markaa wain tasbiruu haddaad sabirtaan oo adeegsataan ciziga iyo sharafta lama gaadho sabir la-aan war inaad jaamacad ka baxdo shahaado waraaq yaroo injineer ama waxaa isku qorantay aad qaadatay imsaad u sabirtaa dhowr iyo toban sannadood ama labaatan sanaad waxu soo barataa waraaqdaa si lagu siiyo laba iyo toban sano dugsi hoose dhexe sare ah haddana afar shan lix toddoba kale ah labaatan iyo sannadood baad usoo dadaalaysaa in lagu yidhaahdo doctor ama tabiib ama injineer ama kan twenty years waxaad u rafaadaysa inaad gaadho magacaasi ummadi inay nolol gaadho intay u baahan tahay inay u dadaasho waxaynu u baahanay inaynu ummaddu halganto halganku dagaal qura maaha halganku waa inaad sabirto waxbarasho ku sabirtid aqoon ku sabirtid dhaqaale ku sabirtid wax soo saar ku sabirtid idaare ku sabirtid qur-aan dhigis ku sabirtid ilmo yaroo caruura waxusheegidii ku sabirtid wacdi ku sabirtid haddaad tidhahdo dadkii wuxuu sheegna wuxuu sheegna waxba qaadan waayo qur-aankii yararkii marka loo dhiga unbay berinta xagga ka baxayaan war ciddii doontaa ka baxday cid baa soo hadhaysa war nolosha waa sabir nolosha waxaa lagu gaadhaa in la sabro ilahay baa markaa wuxuu leeya in tasbiruu wa tattaquu haddaad sabirtaan oo adkaysataan baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala allana aad ka cabsataan oo ariiq waanu idinka lumay haddaad dee ariiq balaayo ku sabirto waxbaad keeni mayso laakiin the right way haddaad marto wadada saxa ah dabeetana aad adkaysato laa yadurukum kayduhum shay-a baa ilahay yidhi waxay idin xadhig mareegayaan oo dhami waxba idin yeeli maayo ilahay ma rumaysanta ilaahay baa kule waxa la xadhig mareegayo oo dhammi ee dhagar iyo kayd iyo khiyaamo ahi waxba ku yeeli maayaan haddaad adigu jidka saxaana qaadid maxay adkaysatidna baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ina leeyay subxaana wa tacaala nebi yuusuf baa ilaahay ka warramay oo dhibaato soo maray oo god lagu riday oo walaaladii ximiyeen dad kuwii ugu xigee uu iyo qaraabo la ahaayo wax ka rajaynayay waa walaalkaa marka waalidkaa laga yimaado kuwii dad u ba xumeeyey oo god ku riday oo isku dayay inay dilaan oo uu ka baxay godkii oo uu addoonnimo galay oo la adoonsaday oo addoonnimadii haddana gabadhi hunguraysay oo uu ka baxay oo jeel galay oo haddana xabsi bidca siniin toddoba sannadood iyo in ku dhadhow uu ku jiray oo uu ka soo waxaasoo mashaakila buu soo maray dabeetana markii dambe walaaladii intuu yeedho soo dhaweeyey oo marka u yimaadeen ay yidhahdeen ma yuusufa ilaahay baan ku dhaarana ilaahay waa nooga kaa hiiliyey bay yidhahdeen waa nooga kaa roonaaday dabeetana wuxuu ku yihi laa tatriba calaykum اlyowm yakfir allahu lakum ilaa maanta canaanimo jirta bu yidhahn waxba idin canaananba maayo canaanimo taallo ilaahayna waxaan weydiinaya inuu dembigiina dhaafo waxagasheenna inuu ka dhaafo laakiin qaaciduu baray inahu man yataqi wayasbir faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin inahu man yattaqi wayasbir qofka sabra qofka alle ka cabsada isagoo aan ariiqa ka weecan aan dulmi samaynin soomaalida waxay u badantay waana la dulmiya anana waxbaanu dulmaynaa carruurtayda laleeya carruurtoodaanu gowracaynaa kan baa la sameeye waxbaanu samayn ilaahay wuxuu leeya inahu man yattaqi qofka dhowrsadee ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa isagu ariiqa saxaa mara wayasbir ee sabre adkaysta fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ilaahay ma lumiyo subxaana wa tacaala kuwa samaha ajarkooda ma lumiyo idan wa cibaada war dadnimada iyo ummadnimada waxa lagu gaadha wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun ilaahi wuxuu leeyay subxaana wa tacala isagoo reer banu israiil qaar ka mida ah ka warramaya aima baanu ka yeelnay arrinka iyaga wax ku hanuuna yahduuna biamrina arrinta iyada ku oo raaca waa goorma lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun markii ay sabreen baa ilaahay leeyay aayaadka iyagana ay yaqiinsadeen ee rumeeyeen imaamnimadu waa hoggaan umamka waxaa lagu hogaamiyaa marka qawaaciddatan la qaato wakhtiguu iska kooban yahay sida awgeed waxaan leenahay waxaynu u baahannay inaynan quusanin waxaynu u baahannay inaynu sabirno waxaynu u baahannay inaynu fishan yeelanno mabaadi'da inaynu arkayno oo aynan ashkhaas inoo muuqanin ee mabda'a inaynu ku sugnaanno ummadda aan mabaadi' lahayni way dhimataa mabda'a inaynan marnaba ka weecanin walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar war ha baa ilaahay leey kuwa dulmiga samaynay kuwa ha taageerina yaan cadaabidin haleelin baa ilaahay leey daalimiinta haddaad tiraa isku reerbaan noo aad dabagasho ilaahay cadaabkiisaa ku haleelaya guul gaadhi maysid war daalimku isku reerbaanu nahayo bahdayada weeyaan ha ku raaci ilahay wuxuu leey walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar war daalimka ha raacina baa ilahay leey subxaana wa tacaala waxaa layna barayaa sabirkaasi inaynu ku wadno nolosha war xataa maadiyaadka iyo waxaa la yidhaha taymur link taymur link nin boqortooyooyinkii hore kamid mida ah buu ahaa waxay yidhahdaan ciidan watay baa la jebiyey markii la soo jebiyey ayuu god galay isagoo waxba haynin isagoo iska quusoo godka ku jira baa la yidhi ayuu waxa arkay godkii quraanjo yaroo meel fuulaysa uu eega eego dhagax yaroo sisiba sii korayso markaasay soo dhacday markaasay ku celisay markaasay soo dhacday markaasay ku celisay markaasay soo dhacday waxaa layidhi intii uu eegayaba quraajadii toddobiyo toban jeer meeshii tijaabisay mar toddobiyo bay ka gudubtay dabeetana wuxuu ka fakeray ninkii boorka war maanta ma ana mar baa laysoo jabiyey oo waan is quraanjana lix iyo toban goor bay jabtay oo weli waa wadaa mar toddobiyo tobnaadkii bay ka baxday then i will do another time boy waa inaan ku celiyaana uu wuu guulaystay dad badan ba wuu jiidhay tataarkii meelo badan buu ka booday wax badanoo mashaakil u dhiga war dadku waa inaad casiimo yeelataa fishan waa inaad yeelataa war jaynaha arkaysaan moutstong maalintuu fakerayey isagoo inan yara oo labiyo labaatan jira oo jaamacad jooga oo qismi falsafa dhigta oo sanadkii labaad ku jira ayay fikraddani gashay inuu jayno bedelo qiyaas arday yar oo jaamacad dhigta oo sekan yeera ah. laakiin wuu rumaystay inuu wax bedeli karo sax iyo qalad bedelkiisu midku doonahaado yani wuu u halgamay inuu jayno bedelo waanu bedelay waxaynu u baahannahay cazaa'im iyo sabir waxaynu kaloo u baahannahay wakhtigii waxaan filaya inuu iska dhammaadiyay xusnu danni billaah inaad ilaahay ku kalsoonaato qadiyat lhijra waa garanaysaa maa danuka biinayni allahu haaliuhuma nebi maxamed isagoo qura iyo abuubakar oo keliya iyagoo god ku jira oo laysdul taago ay leeyihiin uu abuubakar leeya ilahay rasuulkiisiyo waa layna arkaya ayuu nabigu wuxuu ku yidhi maa danuka biitnayn allahu haaliuhuma abuubakaroo maxaad u malaynaysaa labo ilaahay uu sadex ku yahay subxaana wa tacaala yacnii laba alle uu lamaaneeya maciyadiisu ay la jirtaa waa guulaysanayaan idan xusnu danni billaah mala fiican inaynu ilaahay ka qabno aynan quusanin waxaynu kale u baahan alcamal dauub camal joogto ah inaynu samayno camalku dagaal qura maaha waxaynu u baahannahay camal dad dhisa dhammaantiin muasasadiinnan masaajidadiinan qur-aankaa dhigaysaan dacwadaa sheegaysaan masaakiintaa wax siinaysaan quudintaa cid quudinaysaan qofku shaqada halka kaga haboon waa inuu qabtaa war taariikhda taariikhda waxay inoo tilmaamaysaa cid mafiiq taarikh ku gashay mafiiq intay laagtay ma fiiqda soo ma taqaanii xaaqin waxaa wax lagu fiiqo lagu xaaqo xaaqin bay taariikh ku gashay gabadhi nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhii madoobayd ee masaajidka uu uga dhisay buulka yar masaajidkiisii gudihiisa ayuu buul yar ka dhisay nebigu oo gabadhaasi ay u hoyato gabadhaasi itaal kale iyo wax kaloo ay qabato ma hayso laakiin waxay og tahay bulshada muslimka inay wax u qabato waxqabadkeedu wuxuu noqday markaasi inay masaajidka xaadho maalintii dambey geeriyootay dabeetana saxaabadii intaa la maydho oo la kanfay oo lagu tukaday baa laska soo aasay nabi maxamed waxba loogama sheegin waa laska dee fudaydsaday salaan miskiinadoo dee masaajidka xaadxaadhi jirtay maxaydi nabiga kaga lugoyn intaa la aasay baa lasoo nabigu maalintii dambe u yihi war meeda islaantii markaasaa la yidhi wakti geeriyootay ilahay rasuulkiisiiyo hallaa aadantumuunii buu nabigu yihi war maxay iigu soo sheegi weydeen hadday geeriyootay maxay igu soo sheegi weydeen xabaasheeday tusa xabaasheedii intuu tegay nebigu buu kusoo tukaday la tusay taariikhda haweentani waxay ku gashay mafiiq waxaa lagaaga baahaya inaad shaqo qabato qof muslima baa tahay inaad wax qabatid war masaajidka oo lafiiqaa taarikh lagu galaa idan dadku wada halye iyo dagaalamo iyo janan ma aha laakiin dadku qof wal oo bashariba contribution buu leeya waxbuu qabanaya waxaa laynooga baahay waxa weeyaan alcamal da-uub inaynu la nimaadno oo aynu soo saari karno bulsho muslima oo taarikhda geli karta waxaan filaya walaalkee wuxuu ii dhinac fadhiya inuu ii sheego inay dhammaatay anna waxaan idiin sheegayaa uun ha rajo maantay ugu fiican tahay hore u socda wallahu aclam bilahi towfiiq eh, waxaan leenahay sheekh mustafa jazaaka allahu khayran khayra aljaza eh, muxaadaradii qiimaha badneed eed noo soo jeedisay iyo si aad weliba waktigii noo caawisay heed wakhtigaanu rabnay u joojisay insha allah marka intiina dhegaysanaysan aad baa umahadsantihiin muxaadaradeenii saddexaad ee maanta intaasay ku dhan tahay insha allahu tacaala kulantideenna waxaa ku xigta hadda waxaan toos u geli doonaa insha allahu tacaala salaad kadibna qadaynu tegi doonaa insha allahu tacaala marka mawduuca ku xiga insha allahu tacaala wuxuu noqonayaa labada iyo barka ilaa iyo afarta oo ah arrinta ku saabsan soomaaliya iyo duulaankii xabashida marka insha allahu tacala culimaduna way ka qayb gelayaan insha allahu tacaala marka isu eh, noqosho